الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكلنكii ama xalaqadii iyo fadhigii saddexaad een kaga hadlaynay sanad guurada ama bandhig iyo xafladaha sanad waliba xilligan oo kaleeto loo qabto xuska nabiga sala allahu alayh alihi wasalam labadii habeen hore waxaynu ka soo hadalnay ama xalaqee hore bidcada iyo sunnada iyo bidcada axkaamteeda iyo maxabada iyo jacaylka nabiga sala allahu alayh waalih wasalam caawana waxaan horey usoo sheegnay inaan ka hadli doono laba arrimood waxaynu ka gaarno oynu habeen damba dhammaystiri doonno haddii wax naga haro masalada koowaadi waxaa weeye taariikhdii uu soo bilowday xuska iyo sanad guurada bandhigga loo samaynayo bishan mawliid iyo xuska nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam masalada labaadi waxaa weeye markii xuskaa la qabanayo guud ahaan innaga soomaalida gaar ahaan maxaa la akhriyaa waxaynu soo bandhigi doonaa kitaabkii barsanjiga ahaa oo midka aada aragtaana baynu qiraa'a ku samayn doonaa bal maxaa ku yaalla meeshan waagankii la aqriyi jiray innaduna waxaynu aqrinaa barsanjiga iyo daybaciga barsanjigaa dheer daybicuna waa in yaroo gaakhirka iyo gadaal kaga taalla wey bal meesha maxaa ku qoran af carabi baa la quruuxiyaay oo la didiyaa waxaan la aqriyayaa muxuu yahay ma wax diinta ku banaanba mise waa wax sidaa ka duwan wax badan baad ila arki doontaan caawa insha allahu tacaala si kale waxaan dhihi karaa caawa intii horena horu dhac bay ahayd haddana caawa hoos baynu usoo daadegnay masalada koowaad mawliidku goormuu bilowday culimmada muslimiinta ee wax ka qoray aragtiday ay dooniba ha ka qabaane ama iyagu markaa ha u arkaan inuusan dhib lahayn haddii waxyaabaha qaarkood laga daayo ama inuusan bannaanayn ha u arkaan oo masalada ugu dambaysa ee xukunka ka hadlayna ha ku qaybsanaadaane mid bay isku raacsan yihiin in xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo afartii qarni ama saddexdii qarni saddex qarni iyo badh saddex boqol iyo konton sano oo ugu horreyso hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadda muslimiintu dacalle iyo daafaha inta ay joogtay inaan wax xus iyo sanad guura a ah la aqoon jirin ayna dhicin intii nabigu noolaa ma dhicin intii khulafadu noolaayeenna ma dhicin dowladdii reer beni umaye afartankii soo bilaabatay ilaa boqol soddon iyo labadii dhammaatayna ma dhicin waxaa kaloo ayna dhicin dowla alcabaasiya qaybaheedii hore inta ay xoogga lahayd waxa ugu horeeyo ee xuska la sheegay taariikhda hijrigu markay ahayd weeye saddex boqol lixdan iyo labadii culimo marka waxay marar badan yeeraahdaan oy sheegaan xuskii ugu horreeyey ee xaflad iyo munaasabad la qabtay waxay ahayd bishii mawliid saddex boqol iyo lixdan iyo laba hijradu markay ahayd culimmada qaarkoodna waxay tilmaamaan maya xilligaa ma bilaabane wuxuu bilowday xilli ka dambeeyey oo laba boqol iyo waxoogay sana kadibaa ah xilligaas marka laga soo bilaabo taariikhda xilligaa dambe culimmada qaar ay sheegayaan taxdiid zaman iyo sanad go-an ma sheegaan laakiin waxay sheegaan ninkii sameeyey ninkaana waxaa la yaqaanaa xilligu xilka iyo guddoonka iyo maamulka meesha uu ka sameeyey qabtay xilliga uu qabtay baa wuxuu ahaa shan boqol lixdan maxaa leeyahy siddeetan iyo lixi shan boqol siddeetan iyo lix hijiradu markay ahayd ilaa lix boqol iyo soddonkiibuu hayay muddadaa inta u dhaxaysa bay ahayd oo ama dabayaaqadii qarnigii lixaad ama horaantii qarnigii toddobaad bay ahayd labada eray weeye waxa la ysku hayo muddadaasay u dhaxaysaa haddaynu niraano ilaa dabayaaqadii qarnigii lixaad macnaheedu lix boqol oo sano taariikhda muslimiinta sanad guuro mawlid iyo xaflad iyo xus lama aqoon lixdii boqol ee sane u horreysay ama wax yar baa dhimanaa ama wax yar baa dheeraa labada qaybood bay culimmadu leeyihiin waxaa ka mid a ah aqwaashooda ninka la yihahda alxaafid alimaam اlmuxadith اlmuarikh axmed ibn cali اlmiqrizi ashaafici oo fuqahada shaaficiyadana ka mid ahaa alxaafid ibn xajar raxmat ullaahi calayhina ay isku zaman ahaayeen caqiidadana wuxuu leeyahy kitaabka le atajriid tajriid tawxiid kitaabka risaalada yaree la yihahda iskale fiqiga shaaficigana kitaabkan adag alirshaad la yidhahda ninka qoraya irshaadkan mukhtasarka shaaficiyada la akhristo ee dee ereyada koob koobanoo wuxuu soo ururiyey si aada u kooban alxaawi lilmaawardi buu soo ikhtisaariyey ikhtisaar runtii aada u adkaa laakiin culummada fuqahadu aad ay u ammaanan ay jecel yihiin wuxuu aada caam ugu yahay masaa'ilka taariikhda kitaab wuxuu leeyahy in la yidhaahdo kutub badan buu leeyahy waxaa ka mid a ah almawaacid walictibaar bidikri alkhuطati walaathaar kitaabka juska koowaad afar boqol iyo sagaashan wuxuu ku leeyahay wuxuu bilowday xilligii nimankii faatimiyiinta ama cubaydiyiinta la dhihi jiray masar ay qabsadeen isagoo arrimaha tilmaamaya buu wuxuu yidhi kaana lilkhulafaaءi alfaatimiyiina fii tuuli الsanati acyaadu wa mawaasim nimankii khulafadii faatimiyiinta ama cubaydiyiintu sanadka oo dhan sanad guurooyin iyo xusas isdabajoogay lahaayeen waxaa ka mid ahaa mawsimu ra'si sana maalinta sanadka u dambeeya dabaaldeg bay samayn jireen wa mawsimu awali ilcaami maalinta sanadku bilowga yahayna dabaaldeg bay samayn jireen wa mawlid wa yowmu caashuuraa maalinka muxaram tobanka tahay ee maqtalu qatlmaqtalulxusein la dilayna bandhig iyo sanad guuray samayn jireen wa mawlidi nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga dhalashadiisiina xus iyo sanad guuray samayn jireen wa mawlidu caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu dhalashadii calina sanad guura iyo xus bay u sameeyeen wa mawlidu lxasani xasan ibni caliya dhalashadiisiina iyana sanad guuray u sameeyeen wa mawlidu lxuseyni radia allahu canhu isna xuseyn ibni cali sanad guuray dhalashadiisii u sameeyeen mawlidu faatimata zahraa radia allahu canha faatima binti rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalamana xus iyo sanad guuray u sameeyeen wa mawlidu lkhaliifati alxaadir ninka markaa xilligaa xukunka haysta dhalashadiisana maalinku dhashayna xus sanad guuraa loo samayn jiray wuxuu sheegay sagaal mawlid munaasabadood iyo sanad guuray sameeyeen oo sanadka o dhan oo wareegayaa nimankaasina ninka kale culimmadu ay sheegayaan in tilmaami doono dowladdoodii markay dhammaatay oo laba boqol iyo toban sano jirtay kadib buu maamul qabsaday waxaa sidoo kale warkaa qaba ninka la yidhaahdo kalqshandi kitaabkan risaalada kitaabkan la yihahdo dheer ajzada badan ee adabkaa ee la yihahdo subx lacsha fi sina fi siyaaqati fi sinaacati linshaa dhowr iyo toban mujalad wey ninkaa isagu wuxuu leeyahay mujaladka saddex-iyo tobnaad afar boqol sagaashan iyo sideed wuxuu ku leeyahay faatimiyiintii markuu ka hadlaya isagana jalasaad iyo sanad gurooyin bay qaban jireen wuxuu leeyahy aljuluus athalith fadhiga saddexaad ay qaban jireen bandhigaa wuxuu ahaa juluusuhu fii mawlidi nnabiyi sala allahu calayhi wasalam xuska dhalashada nabigu u fadhiisan jiray ninka khaliifada fi thaani cashar maalinka labiyo tobnaad min shahri rabiici اwal bisha mawlid labiyo tobankeeda buu u fadhiisan jiray buui xuskaas maxaa la samayn jiray markuu xusku u fadhiisto wuxuu wa kaana caadatuhum fiihi dhaqankooda caadadoodu waxay ahayd bandhigaas an yucmala fii daari اlfiطrati cishruuna qinطaara min asukari alfaaiq sonkorta aada u fiican baa labaatan qinطaaroo waaweyn baa la samayn jiray markaasaa waxaa la diyaarin jiray ui watucabaw halaaثu miata siiniyaةi nuxaasin saddex boqoloo saxan oo maar ka samaysan baa laga buuxin jiray faidaa kaana laylat mawlidi habeenkii mawlidka haddii la gaaro tufaraqu fii arbaabi rusuumi xilalka dowladda dadka u hayaa loo qaybin jiray ka qaadi اlqudaati wadaaci ducaati wa qiraa'ati اxadrati markii la xadraynaya ninka meeriye iyo ninka ducaadda mas-uulka ihiyo ah ninka qudaada madaxa ka hiyo baa loo qaybin jiray say meelaha dadka fadhiyada ugu yeeraan ninkii lahaa masr joogi jire muftigii fuqahaa xanafiya fi misr alfaqih calaama la yihahda maxamed ibn bakit muici isagu kitaab u qoray wuxuu leeyahay mima uxdia wakahura su'aalu canhu waxyaabaha gadaal ka yimid ee su-aashoodu ay badatay soo noqnoqotay waxaa kamida ah almawaalidu mawlidka fanaquulu waxaanu leenahay buu yidhi ina awala man axdathahaa bilqaahira qaahira qofkii ugu horreeye ku sameeya alkhulafaau alfaatimiyuuna wey wa awaluhum almucizu lidiin illahi ninka la dhihi jiray wey khulafada faatimiyiintu waxayna haddaan idinka tilmaamo waa dawla niman baatiniye ahaa wey culimada muslimiintuna inay gaalo ahaa inay ku ijmaaceen markii u horeysay bani cubaydna waa la yidhahdaa iyagaa faatimiyiin la baxay oo aalubeytka ay ku abtirsanayeen kadiban wasuuran culammada mu'arikhiintana waa itifaaq inaynan nasru faatima meella ka gelin diin iyo caqiide ahaan islaamkan waxba maanay ka rumaysnayn laakiin aalubeytka inay jecel yihiin iyo tashayuc bay muujisan jireen qaraamidadii ciraaq lagula dagaalamay iyo bariga waddanka sacuudiga la yidhahda ixsaa iyo bay faracoodii ka soo jeedaan oo banu cubayd ilqadaax baa la yidhaahdaa markii laga adkaaday kala firxadeen baa da qaarkood yaman u firxaday halkaasay wax ka aasaaseen cubaydillaahi ilmahdi ninkii la dhihi jiray baa tegey mahdigii muntadarka ahaa baan ahay buuna ku yidhi dadka rusushiisii baa tagtay isagii waa tegay khilaaf baa ka jira kadibna raggiisii qaar baa maqrib lcarabi tegay wadamadan hadda jazaair iyo tunis iyo morocco iyo halkaasay dawlad ka aasaaseen qabaa'ilkii xaggaasuu u wareegay dawladoodii halkaasay ka dhalatay maqrib lcarabi oo dhan bay qabsadeen marka laga reebo magaalada sabta la yihaahdo oo nimankii dawladdii reer beni umaye ee wadamadan spain iyo burtuqiiskiiyo ka jirtay ee andalos ka jirtay u hartay markaa kadib almucizu bidiin illaahi baa hoggaan u ahaa qasru khilaafatihina fii ardi almaqribi waljazaa'ir bay ahaan jirtay ninkaasaa qiyaadaadkiisii soo diray nin jawhar la dhihi jiray jawhar oo qaayidu ahaabaa xilligaa waxaa dhintay dowlal cabaasiya oo iska daciiftoo wulaad kala goosteen baa ninkii masar haystay baa xilligaa dhintay isagii buu amar ku siiyey inuu masar u ninkaasaa masar wuxuu gacanta ku qabtay qaa'idkooda ahaa saddex boqol konton iyo toddobadii mise konton iyo sideeddii labadaasay mu'arikhiintu isku hayaan markaa kadib buu isaguna soo diray fariimo ah in la dhisa magaalada qaahira almucizu lidiinillaahi xilligiisii baa la dhisay magaalada qaahira la yidhaahdo magaalada qaahira markii la dhisay isagu wuxuu yimid sanadkii saddex boqol lixdan iyo labadii qaahirana wuxuu soo galay shantii bishii ramadaan saddex boqol lixdan iyo laba hijradu markay ahayd yualmicizu lidiin illaahi soo galay qaahira ilaa bishii rabiic alawal oo nafsu sana ahna munaasabadii mawlidku qabtay marka munaasabada mawlidka marka lagu yidhaahdo saddex boqol iyo lixdan iyo labadiibuu mucizu lidiin ku qabtay qaahira isagu bishii ramadaan buu soo galay imisaa udhaxaysa shantii ramadaan ramadaan shawaal dilqicda dilxija muxaram safar rabiiculawal toddoba bilood buu markaa joogaa isagoo toddoba bilood labayo tobanka haddaynu niraahnana toddoba bilood iyo toddoba maalmood buu joogaa maalinka toddobaad baa waxay u noqonaysaa labayo tobankii rabiiculawal almucizu lidiin illaahi marka oo xilligaa konton iyo sagaalkii ilaa lixdan iyo kowdiina qaahira iyaa la dhisayay oo dhismihii qaahir u calaa kulli xaal ninkaas baa waawaluhum almucizu lidiin illaahi baa bilaabay buu yidhi kadib bay khulafadoodii kale usoo wareegeen magaalada qaahira waxaa qoray nin la yidhaha doctor xasan ibraahim isanduubi kitaab la yidhaha taariikhu lixtifaali bilmawlid nabowi ba taariikhdiisuu dabagal ku sameeyey wuxuu leeyahy isagu laqad dallani albaxu wtanqiibu wtaxari walistiqsaa waxay i tustay buu ihi dabagalkaygii iyo raacraacaygii mawliidka iyo taariikhdiisaan dabagelayay calى ana alfaatimiyiina huwa awalu man ibtadaca fikrata alاxtifaali bidikri almawlid الnabawiy الshariif kow wixii bilaabay ee fikraddaa keenay nimankaasay ahaayeen wajacaluuhu min alacyaadi alcaamati fi kuli ummati min alumam اlislaamiya intay maamulayeenna ciid guud iyo fasax guud bay uga dhigaan dadka o dhan keligiina ma ahayne ciida sanadeedyo fara badan bay sameeyeen buu leeyahay doctor xasan ibraahim isanduli safxada kitaabkiisa ixtifaal taarikhu ixtifaal bilmawlid الnabowi safxada lixdan iyo labaad baad ka helaysaa hadalkaas culamada qaarkood iyaguna waxay iطlaaqeen xilligaa kadib inuu bilowday oo taan tilmaano aakhirkii qarnigii lixaad ama horaantii qarnigii toddobaad ama bit ama taxdiidan shan boqol sideetan iyo lix ilaa lix boqol iyo soddon inta udhaxaysa ayuu bilowday bay yidhahdeen ragga sidaa qaba waxaa ka mid ah qayb walba tusaale baan ka soo qaadanaynaae ninka la yidhaahdo jalaladin siyuuti risaal uu leeyahay kitaabkiisa alxawi fi fatawi ku jirta oo la yidhahdo xusnu lmaqsad fii amali maqsid fi camali lmawlid uu ku leeyahay uu leeyahay baa jira waxa uu ka qabo xukunka markaan ka hadlayaan culimmada dhammaantood soo guurin doona haddii hala yidhaahdo isagu wuxuu leeyahay alxaawi fi lfataawi juska koowaad boqol sideetan iyo sagaal bay kaga taale jiradka weyne fataawadiisa awalu man axdaa ficla dalika alixtifaali bilmawlidi qofkii ugu horeeyey oo xaflada u qabta oo arrintaa keena mawliidka nabiga saaxibu irbil wey almeliku lmudafar abu saciidin kokbar bni zayn اdiin bni cali bni baktakin axadu muluki اlamjaadi wاlkubaraaءi اlajwaadi ninkaasi abu saciid la yihaahdo wuxuu ahaa boqortooyooyinkii yaryaraa ee shaam iyo ciraaq ka jir jiray iyo wulaadii dowla alcabaasiya dhaxalkeedii qaybo qaybsatay mana aanay aada u hoostegi jirin dowladii faatimiyiinta isaga meesha aabbihii zaynuddiin baaba ka ahaan jiray dhulkaa oday kadib markuu waayeelay buu maamulkiisii niman ataabi ka ahaa gobolladii u qaybqaybiyey wuxuu la soo haray magaalada ilbil irbil buu la soo haray haddii aabbihii dhintay shan boqol lixdan iyo saddex hijradu markay ahayd isagu markaa afar iyo toban buu jiray meeshii buu qabtay nimankii gobollada lagu wareejiyey baa waxay dacwad bay u maleegeen waa laga tuuray waana la xiray afar iyo toban jir waxma maamuli karaa layidhi laakiin walaalkii oo ka yar bay u dhiibeen oo yuusuf la yihahdo isagii waa yari ma maamuli karo kii ka yaraa baa loo dhiibayo nin mujaahidudiin la yihahdo raggaa madaxda ahaabay isaga isku dhaceen kadib markii ay dawla alfaatimiya la tuuray islaaxidiin alayubi uu ka qaaday gobolladii dawladda uu midaynayey raggii hogaamiyaasha ahaa ee dagaalka la gala ee ciidankiisa raacay buu ka mid ahaa goboladan xaraan iyuu dhiibay walaalkiina irbil baa loo dhiibay oo loo daayay kadib iyadoo dagaaladii lagu jiraa walaalkii baa dhintay ninkii yusufa yaraabaa dhintay isaga wuxuu dalbaday deedna war meelahan kale salaaxuddiin oo cid kale ku wareejiyo aniga meeshii iyo reerku joogi jirayna irbil ahayd igu igu celi intaanu ku celinna way xidideen oo wuxuu guursaday abu saciid kokbari salaaxuddiin walaashii buu guursaday oo nin hora ka dhintay walaashii buu gurtay marka seedi buu u noqday salaaxuddiinna markii uu dawla faaimiya ka takhallusay xafladihii munaasabaadkii sanadkaa taliya mawliidka waa joojiyey ninkan xilka wuxuu u dhiibay bishii dilxija saddex ah, shan boqol siddeetan iyo lixdii markay ahayd baa xilka loo dhiibay sanadkaa dhammaaba siddeetan iyo toddobadii buu la kawsaday lix boqol iyo soddonkiina waa dhinto isagaa ka dambeeyey salaxudiin raximah llahu tacaala saas darteed bay culimmadu waxay yidhaahdaan salaxudiin alayubi markuu faatimiyiintii ka takhallusay mawliidkay qaban jireen wuu wada joojiyey cashuuradii buu joojiyey mawlidiyadii cali iyo xasan iyo xuseen oo dhan buu joojiyey kan muxuuga joojin waaye ama uga celin waaye arrintaa laba aragti bay leeyihiinoo waxaa la yidhi qaar ma cadda inta salaxudiin noolaa inuu sameeyey iyo isagaas nin saaxiib irbal baa dambeeyey iyo gadaasho inuu dambeeyey inuu sameeyey lama gac lama caddayn karo maadaama muddada siddeetan iyo lix ilaa soddonkii waa afartan iyo shan sano gudahood lama kala caddayn kara qaarna waxay dhahdeen maya war ninka saaxisana way isugu fiicnaayoo dagaal badan bay soo wada mareen xoogay seedinnimana waa jirto waa ka yar xishooday baa dhici karta way dhici kartaa wy calaa kulli xaal isla ra'yigaas uu qaba siyuuti uu saa u tilmaamay waxaa isla yidhah ra'yigaa qaba kadib ninka la ihahdo alcalaama moxamed rashiid rida risaalada uu leeyahay la yihah dikr dikra almawlid الnabowi isaguna wuxuu leeyahay ina alاxtifaala bilmawlid الnabawiyi الshariifi qad saara caadatan caama caado caam ay noqoto ummadoo dhan samayso wاlmashhuuru sida caanka ana almuxditha lahaa ninka ibtidaacaya keenay huwa abu saciidi kokbar ibn abiاlxasan cali ibni baktakin turkumani aljinsi almulaqab bilmaliki اlcadiimi mudafir اdiini saaxibu irbil axdathaha fi awaa'ili اlqarni الsaabici aw awaakhiri اlqarni الsaadisi dabayaaqadii qarnigii lixaad ama horaantii qarnigii toddobaad buu keenay faina sulطaana صalaax اdiin اlayubi wallaahu calaa irbil fii dilxijati sanata hamsa miatin wa hamaaniin dilxijo sanadkii shan boqol iyo sideetankii sideetankii hitaankeedu maxamed shiirada wahmi weeye sida ay sheegeen muarikiintu sida ibna khallekaan iyo iyo kayrkiiba ay sheegeen sanadkii shan boqol sideetan iyo lixdii bisha dilxija ahayd isaguna wuxuu dhashay maalin talaadaa toddobiya labaatankii bishii muxaram an boqol afartan iyo sagaalkii hijradu markay ahayd buu dhashay dhimashadiisuna lix boqol iyo soddonka hijradu markay ahayd bay ahayd saaxibo irbilkaan sheegaya labadaa qowl bay culimmadu u qaybsan yihiin qolo tiraahda saddex boqol lixdan iyo labadii buu bilowday iyo kuwo yidhaahda maya shan boqol iyo lixdan iyo siddeetan iyo lixdii intii ka dambaysay oo dhammaadkii qarnigii lixaad ama horaantii qarnigii toddobaada ayuu bilowday taarikhaan labadaasa loo qaybsan yahay culamada qaar baa isku dayay inay labada qowl isu keenaan oo isku soo dhoweeyaan waxaa kamida ninka la yidhaahdo culamaau azhar kamid ahaa sheekh cali maxfuud ee iskale kitaabka la yidhahdo alibdaac fii madaari libtidaac masaladan markuu ka hadlayay safxada laba boqol konton iyo koobaad wuxuu leeyahay awalu man axdathahaa bilqaahirati qaahira qofkii koobaad ee bilaadati bilaaba alkhulafaau alfaatimiyuuna fi lqarni araabic qarnigii lixaad afraad bay faatimiyiinta bilaabeen fabtadacuu sittata mawaalida lix mawlid bay sameeyeen almawlid الnabowi wa mawlid اlimaami caliyin wa mawlidu faatimata الzahra wa mawlid اlxasani wاlxusayni wa mawlid اlkhaliifati اlxaadiri lixdaa mawlid bay sameeyeen wa baqiyat اlmawaalidu calىa rusuumiha sideeday ahaan jirtay ilaa an abطalaha alafضل amiir اljuyuushi alafdal amiiru ljuyuushi marna ibnu amiir aljuyuushi la yidhaahdo ninkaasi wuxuu ahaa aabbihii baa amiiruljuyuush la dhihi jiray badri ljamaali badri ljamaali waxaa la badri bni cabdillaahi ljamaali baa la yidhaahdaa asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa armeniya isagoo yaroo addoona ayaa waxaa soo gatay nin la dhihi jiray jamaalu dawla oo nimankii faatiyiyiinta ahaa taraabulis madax uga guddoomiye uga ahaa taraabulist shar waa laba taraabisir ilmaqrib algarb iyo taraabisir isharq midna waa middan taraabulistan ku taalla libiya midna waa midda ku taalla lubnaan isagu waxay u badinayaan tan libiya inuu ahaa waxay ku leeyihin taraabulis ilmaqrib buu ahaa taas ugaha ninkaasaa soo gatay wuu barbaariyey marka wuxuu ku arkay raganimo aada u fara badan mas-uuliyaad buu u dhiibay ilaa markii dambe dimashq madax ka noqday markii dambe gobollo kale loogu daray isagoo aaggaa dimashq si fiican u haysta baa ninkii khaliifadii faatimiyada tahaa ee almustansir bilaahi la dhihi jiray baa waxaa ku baxay nin ku kacay nin masar joogoo awood badan lahaa oo la dhihi jiray ibnu xamduun ninkiibaa baallaha ka rifay ninkii baa ninkan waraaq sisira ugu soo dirsado yihi warniyaho masar oo dhan baan kugu wareejine kaalay nimankan kale iga qaba mucaaradkaygu ah muraasalaad baan dhex maray marka gabayadii waxaa kamid ahaa mustansir uu soo diray wasaradiisi iyo dadkiisa mas-uuliyiintaana ma oga waraaquhuu soo diriyay wuxuu kollaba haddii lay cunayo miyow kaale adigu cun nin la cunayaanu ekahay waa tegay ilaa saddex boqol oo doomood ciidan raacsan oo asalkoodu arman u badan yihiin oo uu ku tuhunsanaa inay aada daacad u yihiin buu kaxaystay markuu meeshii ka degay lama ogeyn xiriirkoodee inuu zaa'ir yahoo soo booqday baa la mooday aad baa loo soo dhaweeyey waa la dejiyey isagii bay is arkeen wuxuu yidhi dadkan anaa ka shaqayn mucaaradka oo dhane ana igu sin anaa warkoodii kuu keeni markii martiqaadkoodii dhammaaday buu isagu martiqaad wey sameeyey wuxuuna martiqaaday dadkii guddoomiyeyaasha gobolada iyo mas-uuliyiinta ahay oo dhan buu marti qaaday ninkaa wuxuu samayn doona dhegayso martiqaadkii wuxuuna diyaariyey musqulo aada u fara badan oo kala duwan nin kasta oo dadkaa yimid ahna nin buu u xil saaray uu yidhi ninkaas booska uu hayey adaan kuu magacaabi laakiin bisharti adoon lagu ogeyn inaad qoorta ka jarto o disho qaabkee loo qaabeeyey weliimadii marka laga dhargay ee aan loo dhargay isagiina badrudiin ama badriljamaali waa fadhiya amiirjuyuush buu la bixi doonaa amiiruljuyuushi ama wasiiru sayfi waalqalami waa la dhihi jiray wasiiru difaacna waa yahay qaadi lqudaadna waa yahay labada waa isku darsaday qaybtii tawjiiha diintaha iyo qaybtii ciidankaa la isugu daray wasiiru sayfi waalqalam mise qalam wa sayf baa la dhihi jiray amiirljuyuushna waa la yihahda wasiiru difac meeshiisa wuxuu sameeyey wuxuu yihi markii ay dhammaato de dadka haddii la dhargo oo la cabo markaa musqulaa loo baahdaa carabtuna waxay yidhaahdaan raashinka cusubeed cuntay kii horu meesha ka saaraa markay leeyihiin idaa jaaa aljadiidu qaala lilqadiimi ukruj min daari maa laka makaanu cindi gurigayga baxa le meesha booskamalidi markaa de hadda waa loo baahanayaa musqulo ninba musqusha waxaa geynaya ninkii loo xil saaray nin walba musqusha uu geynayna way magacaaban tahay goortuu musqusha galana wuu dilayaa god buu ku ridayaa si nin ninka kale aan ogaanin dhammaan wuxuuna goormay dhici markay xafladdu dhammaato anugu waan iska kici buu yidhi oo de meeshii kala nastoo musqulaha hala galaan dhihi nin kastoo musqul u baahda nin baan daba dhigaye ha geeya hala ku dilo dhammaan wuu laayey nag buu ka dhigay raggii maalinkaa waxaa la yidhahdaa ilaa dhowr iyo toddobaatan nin oo umaro ahaa oo gobernatorayaal ahaa buu qoorta gooyey baasha xukunku cajiib wey ninkan sham iyo dimash wuxuu ga soo tegey intaa inuu meesha qoorta wada jaro siuu meesha u qabsado baalka xukunka waxay ka gaartay markii dambe gobolladii buu qabsaday wuu isku dubariday iskandariya wiil isagu dhalay oo weynaa baa ku madax adeygoo yidhi anu magaalada waan goosan ciidan waxooga wuu ku soo rogaal uu ka adkaaday wiilkii waa la soo qabtay isagaa gacantiisa ku dilay bedrjamal laftiga gacantiisa ku dilay waa wiil ka weynaa afdalka isagaa haddaba markay saddex boqol taqriiban siddeetan iyo sideeddii ahayd ayuu geeriyooday bedrljamaali booskiisii waxaa loo magacaabay wiilkiisii alafdal ibnu amiir iljuyuushi wey marka qisada halkaasay ku imanaysaa isagana waagii dambe waalida amiir dambe o alxaakim biamrillahi la yihahdaa dili doona intuu xilalkii ka xajuubiyey afdalku ahlu sunnuhu ku xisaabsanaa iyo aabihii badruljamaaliba wax barkuu afdal qabsadee marka waxa laalay isagaa awoodda gacanta ku hayoo dawladda maamulayay mawlidyadii oo dhan buu joojiyey marka cagtuu mariyey nin xoog badanoo awood u ahaa markii da markay u cabsadeen sun bay siiyeen waa la sumeyey isna waa dhintay calaa kulli xaal marka wuxuu leeya ninkaa markuu yimid waa la joojiyey uma uciidat fi khilaafati اlaamiri biaxkaam اllahi sanadkii shan boqol labaatan iyo afar markay ahayd ee afdal amiiruljuyuushi laga takhallusay baa la soo nooleeyey mar labaad xaakim biamrilaahi amir biaxkaam illaahi wey xaakim biamrillahi kuwii dambe wey muddaa udhaxaysay ilaa labaatan iyo dhowr soddomeeyo sanaa udhaxaysay xilliga afdal amiiruljuyuushi uu joojiyey iyo xilliga la soo nooleeyey isagu siddeetan iyo sideeddii markuu qabsadayba wuu joojiyey halkaa laba iyo toban sano ah iyo afar iyo laba saddex iyo labaatan sano waa imise soddon iyo toddoba sano baan mawliid la dhigin oon xaflad la isugu imanin oo laba isweydiin haddee ilmihii dhashay xilligaa kadib baaba dhowr iyo soddon jiroo la halmaan dib baa loo soo nooleeyey lakiin boorka laga jafay taasi waa taa hore wa awalu man axdaa mawlida nabawiya bimadinati irbil almalik mudafar abu saciidin fi lqarni asaabici kadibna mooyidka intaa waa soo jiray buu isagu leeyahay isla sidaa waxaa qaba doctor cisan caiya nin la yidhaahdo ayaa wuxuu qoray albidcatu taxdiiduha wa mowqif lislaami minha safxada l safxada afar boqol sideetan iyo ko markuu ka maray wuxuu leeyay wa awalu man axdathahu bilqaahirati almucizu lidiin illahi alfaatimi sanata alaaثi miati waثnayn wa sitiin saddex boqol lixdan iyo labadii markay markaa toddoba bilood iyo toddoba beri joogaa ixtifaalkiina waa socday ilaa an abtalahu amiiru ljuyuushi badruldiin aljamaali halkaa waa ku qaadalmayo amiiruljuyuushka ninkii laqabka qaatay wiilkiisa alafdal ibn amiiruljuyuush wey sanata arbaca miatin wa amaaniyati wa amaaniin siddeetan iyo sideed waa markaa abihii dhintay isagu qabsaday fii cahdi mustacli bilahi ninka khaliifada ahaa ولما وly الkليفة الآmر بأحكام اللahi بن المستعلي أعاad الاحتiفاaل في سنة aربaمaئaة وaمسaة وتiسعيiن isagoo aragtida wuxuu qabaa sagaaشhan iyo شhantii tobaneeyo sano unbaaba la bogaaba وأول maن أحdaث hذa الاحتiفاaل بإrبل الملك المdفر أbو سعيiد في الqرن السادس أو السaaبع waa qowlkii labaad isagana tn irbil waa ninkan asalkana nimankan qaahiro joogay baa horreeyey wey ayib haddaba waxaynu leenahay abu shama almaqdisi baa isna ka hadlay arrintan kitaabkiisa albaaci calaa inkaari اlbidaci wاlxawaadith kitaabka la yidhahdo safxada lix iyo tobnaad buu kaga hadlay wuxuu leeyahay wa kaanuu awalu man facala اlاxtifaala biاlmawlidi الشhayk cmar bn mحamed اmulla axad الصاalixiin اlmashhuuriin wa bihi اqtadىa fii dalika صaaxibu irbil wagayrihi raximahum اllahu taعaalى ninkaa sheekaasaa u bilaabay cumar ibni moxamed ilmulla la yidhaahdo ninka saaxibu irbilana isagu kaga dayday markaan warkaas soo ururinno waxaynu leenahay kow wixii bilaabay nimankii faatimiyiintay ahaayeen saddex boqol lixdan iyo labadii bishii mawlid bay bilaabeen iyaga dowladooduna waxay dhacday oo salaaxuddiin alayubi uu ka takhallusay shan boqol lixdan iyo toddobadii shan boqol lixdan iyo toddobadii buu ka takhallusay mar dhexdaana waa la yar joojoojiyey saaxibu irbiil labaatan sano xilligaa kadib baa xilliga xukumka irbiil loo dhiibay marka dawladdii faatimiyiinta oo uu yaraan labaatan sano ka hor dhacday bay qisadan saaxibu irbil abusalmalik mudafar abusaciid kokbari imanaysaa yaa horreeyey marka nin saddex boqol iyo lixdan iyo labadii sameeyey iyo nin shan boqol siddeetan iyo lixdii kadib sameeyey imisaa udhaxaysa saddex boqol lixdan iyo laba iyo waxaa kala goysaa shan boqol siddeetan iyo lix saddex boqol saddex boqol laba boqol ku dar shan boqol lixdan iyo laba labaatan ku dar muddo laba boqol iyo labaatan ilaa soddon sano dhan baa udhaxaysa haddaba yaa horeeyey nimankii faatimiyiintaa horeeyey nimanka faatimiyiintu maxay u sameeyeen ujeeddadoodu madiin bay ahayd mise masalada masala siyaasiyay ahayd masaladaasaan taariikhda kusoo gabagabaynaynaa faatimiye nimanka la yidhaahdaay culimmada muslimiintu waxay ku ijmaaceen kuwa kale haddii laga soo taga fuqahada shaaficiyada zamaankoodu isku raaceen inay niman munaafiqiin oo zanaadiqo oo mulxidiin ahaayeen walidaalika ataajir subki raximah llahu tacaala fii tabaqaati shaaficiya maruu arrimaha ka hadlayo baa wuxuu leeyahay waxaan damcay gabay taariikha inaan tiriyo oon khulafadii muslimiinta tan iyo xilligii abubakar laga soo bilaabo iyo say u kala horreeyeen tix gabaya inaan tiriyo oon faatimiyiintii kusoo daraan damcay buui waxaan xasuustay buu ihi aabbahay attaqiyu subki raximahu llahu tacaala eray uu waa'i yidhi oo wuxuu yidhi wui ninkaa nimankii ammaana ama islaamka ku soo dara aakhariyo adduunba uu khasaari waa aabbahay yidhaa xasuustay markaasaa iska daayin ereyga waa ereyga fuqahada shaaficiyadu ay kala dhexli jireen iyo fatwadooda wey nimankan xoog bay muslimiinta ku haysteen laakiin islaam inay sheegtaan bay ku qasbanaayeen intaa waxaa u dheeraa aalubeyt bay sheegteen aynan ahayn niman qaraamito farisiyiinoo la yaqaanay ahaayeen aalubeyt bay sheegteen aalubeytkii dadka inay soo jiitaanna way rabaan aalubeytkii inay isku dhadhajiyaan oo isku kooleeyaanna way rabaan weligaa waxaa la yidhaahdaa markaa wadamadan hadda jinsiyadaha la qaato tagto ama yurub ama carabaha tag ninkii wadanka u dhashay waxaa ka dhib badan kan mutajaniska ee qaatay iska yeelyelaya midka iska kaankaanka ah baa u dhib badan ama si kale aan u dhaho luqadii hore ee soomaaliga mutajanisi aanan dhihine dhaladka sheegadkaa ka dhib badan ba yihahdeen haddaad yurubtaa tagto ninka cadaanka ee wadanka u dhashay hadduu ayaboodka iyo migrationku qaabilo inuusan ku dhibin baa laga yaabaa laakiin midka wadanka tegay ee baasaboorka qaatee laga shaqaalaysiiyey ninkaasi waxaa weeye si uu isu caddeeyo shaksiyadiisa u sugo adiga naftaynu kuu keeno wey buu ku cadaabayaa wax yar oon macno lahayn bu maanta o dhan kaa iska dawareejin isku kalsoonaan la-aan baa haysata carabahana waxay dhihi jireen kuwa taabiciyada haysta baa ugu dhib badan shee maxamed saas ma hadda ma sidii ba weli haddana ilaa darga carabta ku nool sidii wayale weligaaba qowmka ninka isku dhadhajinaya ugu dhibada nimankani ummadiibay qasab inay kaga dhaadhiciyaan aalubeyd inay yihiin bay rabaan walidalika doctor xasan sanduubi kitaabkiisa taarikh اtifal bilmawlidi nabowi sabxada lixdan iyo saddexaad wuxuu leeyahay ninka mucizi lidiin illaahi ahaa walama istaqara lahu اlxukmu akhada yufakiru fi lwasaa'il اlkafiilati bistimaalati اlquluubi wamtikaalaaki الnufuusi markuu xukunkii meeshii qaahiro qabsaday buu wuxuu bilaabay inuu ka fikira dadka seed usoo jiidataa ood isugu soo xirtaa markaasuu wuxuu leeyahay ilaa ummadda reer mas xataa ta'lafa اlummatu اlmasriyatu tasarufaata hadihi اlxukuumati اljadiida wa tardaa can siyaasatiha fi idaarati اlbilaadi si looga raali noqday dadka waa inuu soo jiito wuxuu leeyahy walama kaanat اlmuyuulu اlcaamatu liطabaqaati اlummati اlmasriyati markay ahayd guud ahaan reer masr ay ahaayeen mutajihatan ilaa xubi aali beyti rasuuli maca alictidaali fi tashayuci lahu iyagoon ka badbadin waxay aada ugu badnayd aalubeytka in la jecel yahay faalmucizu lidiin illaahi ana aqraba alasbaabi lilwusuuli ilaa agraadihi min hada almayl alcaam inuu arrimo diineed sameeyo halkaasay ka tustay markaasuu acyaadan iyo ixtifaalaadkan sameeyey waxaadna ku garan cali xasan xusein faatimatu zahra innaga awliyada lagu tawasula waagii hore faatimatu zahra inaguma jiri jirin soomaaliya haddaan nahay lakiin hadday bilaabatay hadda gabay soomaaliya aan dhegaysanayey xadra soomaaliya ah, oo alif baley ah waa soomaaliya ah wey oo faaduma rasuul foolka nuur badanay laleehay tii firdowse joogtaa gacanta noo fidiyey tii firdowso joogtaha gacanta noo fidiyey baaski iyo bidcada baalka nagaga dhufo laleeyahay baan marba halkaan ka sheekeynaya shirkiga qasaaidka soomaalida baan inta af soomaaliga shirkiyaadkooda soo gaari doona kor markaan kasoo bilaabo markaasaan bandhigyo badan idiin samayn doona insha allahu tacala maqal iyo muuqaalba leh calaa kulli xaal warka markaynu soo ururino saasaynu leenahay waxaynu leenahay dawladdaasoo laba boqol iyo toban sano jirtay masar ka jirtay oo saddex boqol konton iyo toddobadii sideeddiina ka dhalatay oo timid shan boqol lixdan iyo toddobadiina ka zuushay oo dhimatay baa saddex boqol lixdan iyo labadii aasaastay kadibna markay labaatan saniya ka badan ay sii maqan tahay baabaaday bay irbil iyo meelaha lamidkaa ka bilaabatay hadda masalada taariikh ahaan baan ka hadlaya qaybta waa qaybta koowaad ee insha allahu tacaala kelimadayda caawa qaybta labaad ya maadaamaysaa caawa waxaynu ka gaarno qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa kitaabkeena mawliidkee la akristo maxaa ku qoran ilan cajam baan nahay oo carabiga ma naqaan horta kitaabkii mawliidkee la akrinayay waa kan ninkii yaqaanaa yaqaan waxaad maqli jirteenna waa idinka dhex maqashiin doonaa kitaabka waxaa la yidhaahdaa majmuucu mawlidi sharaf ilanaam wuxuu ka kooban yahay gudihiisa markii aada u dhaadhacdo mawlidulbarzanji oo nasri ah iyo mawlidulbarzanji oo nadmi gabay ah qasiidat lburda adciyatu khatmi lmawlidi caqiidat lcawaami raatib lxadaadi talqiinu lmayiti ducaau nisu shacbaana mawlidu daybici intaasuu kitaabkani ka kooban yahay sidaa uu u kala horeeyo baan idin taabsiin doonaa maxaa meesha ku qoran waxaa ka mid a ah waxyaabahaad ku garanaysaan qaybtan waa qayb qayb waa qaybtii cairaadka qaybtii cairaadka cair allaahuma qabrahu lkariim bicarfihi shadiyi min salaatin wa tasliim halkan ay ka bilaabataa sabxada toddobaatan iyo labaad waana boridulbarsanji ee nasriga ah wey halkaa wixii ka dambeeya cabaar markii lahwadaba halkana waxaa laleeyahy catil illaahuma qabrahu lkariim bicarfi shadiyi min salaatin wa tasliim intaa dhexda aada marayso waxyaabihii aad taqiinay waxyaabahaad ka arki karta waxaa ka mid a marka laga sheekaynayo siirada iyo waxa lamidkaa ah, ya nabi salam alayka ya rasuul salam alayka ya xabiib salam alayka salawaat ullahi alayka waa ku qoran tahay waa idin gaarsiin doonaaye waxaa ku qoran ma maqasheen ninkii badda iyo biyaha dabaashay isagoon dabaal aqoonin baa nin baa ninkaa dabaal inuusan aqoonin buu erey kooban ka bixiyey wuxuu yidhi dabaalxumada hiriquu ka bilaabay meeshii bilowga ahayd buddabaalxumo ka bilaabay badooyinta hadduu gala maxaad u malayn safxada saddexaad ka bilow assalaamu calayka taaha yaa abiibi assalaamu calayka yaa miskun wa tabiibu assalaamu calayka yaa maaxi dunuubi nabigaa lala hadlaya alayh salaam assalaamu calayka korkaaga nabadgelyoha ahaato yaa maaxi dunuubi kii dembiyada dhaafi jirayow dembiga yaa dhaaf ilaahay sowma dhihin waman yakfiru dunuuba ila allah yaa dembi dhaafoon alla ahayn haddiise qof lagu yidhaahda isagaa dembiga dhaafa soo ilaahnimo laguma sheegin maxayse markaa islaamkii allah keliya dembi dhaafa qabay iyo kaniisadihii baadariyadu wax dhaafi jireen ee bini aadamka ah, maxay ku kala duwanaanayaan ko waa shirki masaladaas intaa kuma gaabin maxaa ku xigtoo siri asalaamu alayka yaa cawna alariibi ka ariibka kii u gargaari jiray asalaamu alayka axmed ya muxamed ilaa aakhirka asalaam asalaamtiisa kow wuxuu ka bilaabay shirki nebi maxamed baa dembiga dhaafa nabiguna alay slam wuxuu ina leeyahay inii laastagfir llaha fi lyawmi miata mara boqol jeer baan ilahay dembi dhaaf weydiistaa ilaahayna wuxuu leeyahay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan maxaa ka dambeeya isagaaba loo dhaafayaa dembigii halkana wuxuu leeyahay ood ilaahay ku caabudaysaa ood khayr iyo cibaadaad ka dhiganaysaa assalaamu calayka yaa maaxi dunuubi nabigii dunuubta tirtirayayow halkaa shirkigu waa cadya safxada afraadna tag meel dheer baha aadin wax sadadka ugu horeeya assalaamu calayka yaa jaali lkurubi kii kurbada faydayay ilahay wuxuuna yidhi aman yujiibu lmuara idaa dacaahu wayakshifu suu xumaata yaa fayda ma allah baa fayda mise cid kale ambiyada soo nabiga lama dhihin waxaad tidhahdaa qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi اlgayba ila allah aayadda iyagoo qeybka la sugayo soo lama dhihin uusan waxba ka ogeyn walow kunta aclamu lgayba lastaktartu min alkhayri khayrkaba hadduu gacanta ku haya badsasho muxuu uga baahan yahay hadda nebi maxamed baa waxaa lagu leeyahay yaa jaaliya alkurubi kurbada kii faydi jiray waa wixii allah lahaabaa nabigaa nabigiibaa maqaamu uluhiya la geynaya meel dheer adoon aadin safxada lixaad tag haddana hal mar un rog khata nooc kale ah meeshan ku qoran oo wuxuu leeyahay xusein ibni cali iyo xasan wakada alxasanayn khayr اlcaalamiina caalamka ilaahay abuuray xataa ambiye lagama reebin xasan iyo xusein baa ka khayr badan xataa ambiyadii aw laa nebi ibraahim walaa nebi muuse walaa nebi ciise masaladaa masale sahlan maaha uluwigu halkaa hadduu gaarana khatar wey safxada toddobaad sadarka koowaad u gudub waa kuwii ishaarayaa una wax badanoo kaga dheeraado waxyaabaha khaladka iska cad in mare lagu qarin karin carabigan aan kuu fasiraan igaga filan waa kay dhahaan culimmadu dikruhu yugnii can raddihi in la sheegaa kaa kaaga filan inaad waa khalad tidhaahdo khayru man watiathara mushafacu fi lwaraa man bihi xullat curaa kullu cabdin mudnibin carada waxa ku istaaga nabi maxamed buu tilmaamaya sila ilaa waxaa ku horeeya asalawaatu cala اnabi wsalaamu cala rasuul ashaiicu abطaxi wamuxamadu carabi khayru man watia thara dhulka kor istaa ku istaagkii u khayr badnaa almushafacu fi lwaraa khalqigana shafaacadiisa loo aqbalaya intaa sax wey man nabi bihi isaga xullad la furfuray coraa kullu cabdin mudnibin addoon kastoo dambaaba isagaa lagu furfuroo lagu dhaqaa haddii isagaba dembiga dhaafayay soo maa hadda saad soo martay kurbadana fayday meel dheerba ha sii aadine safxada sideedaadna tag haddii aada dhimatoo dambaabto naarta yaa kaa badbaadin kara nabi maxamed ma kaa badbaadin karaa naar intuu ahlu beytkiisii shiriyey yaa macshara qurayshin yaa bani fulanin yaa bani fulanin markaasuu wuxuu yihi yaa safiyata camata rasuuli illaahi wa faatimata binta muxamadin anqiduu anfusakum min annaari laa ugnii cankum min allahi shay-an naftiisa naarka naftiina naar ka badbaadiya ilah waxba idinkama tari karo saasuu fagaaro banaana ka yihi halkan fadhiyo dhegeyso marka wuxuu yihi yaa rasuula allahi yaa khayra kuli اlanbiyaa najinaa min haawiya ya zakiya almansabi najinaa naga badbaadi min haawiyatin naartaa lagu hobanaya naga badbaadi naar yaa ka badbaadiya qul illaahu yunajiikum minha wa min kuli karbin ilahay baa karbi iyo naar iyo wax walba ka fadbadbaadiya waa safxada markaa sideedaad baan marayaa waxoogay boodoo toddoba iyo toban baan tegaynaa sheekooyinka khuraafada iyo beentaa waxba aada isugu mashquulin maayo dee kuwanaaba kuwan intan cadcad baaba kaaga filan kitaabka wa yawma qiyaami nnaasi yubcau awalu fajud yaa rasuula allahi minka biraxmati licabdin asiirin bidunuubi yuqbilu fajud ku deeq yaa rasuula allahiyow minka biraxmatin naxariis ugu deeq licabdin asiirin addoon loo qafaashay oo loo haysto bidunuubi yuqbilu dunuubtuu la yimid noogu deeq buu leeyahay adoonka dunuubtii waa naloo haystaa waa tii uun hamziyada aan ku arki doono insha allahu tacaala iyadana mar kaluu safxada sagaal iyo tobnaad sii waday waxa wuxuu ka dhaqaaqay balaayo ah laakiin sunteedu in laydin fasira u baahan waxaa la yidhaahdo weeye alxaqiiqa almuxamadiya ama annuur lmuxamadi dhegayso wuxuu leeyahay marka qiila lamaa araada allahu caza wajal ilaahay markii uu doonay waxaa la yihi duhuura khayri khalqihi muxamadi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed inuu soo daahiro amara jibriila an yaqbida tiinatahu min makaani qabrihi lkariim ciiddii nebi maxamed laga abuuray halka qabrigiisa ah laga soo qaaday masalada waa been aadan baa ciid laga abuuray inta kale dadka min maain iyo daafiqin baa laga abuuray nabi maxamed ciid gaaroo loo soo qaaday ma jirto been wey laakiin waxaa soo socdaa ka daran faqabadahaa uma taafa bihaa janaati naciim intuu ciiddii qaaday buu jannooyinka soo wada ursiyo soo mariyey haye waamasahaa fi anhaari tasniim caynan tasniimti ishii ahayd baa lasoo dhex mariyey wa aqbala bihaa bayna yaday illaahi alcadiim ilaahay baana ciiddii la hor keenay walahaa caraqun yasiil ciiddii dhidid baa ka da-ayay buuhi marka halkan way halkay dhibku ka bilaaban doona haye fakhalaqa allaahu min dalika alcaraq dhididka waxaa laga abuuray nuura kula nabiyin jaliil nabi kasta nuurkiisa halkaasaa laga abuuray fa jamiicu lambiyaai ambiyadoo dhani khuliquu waxaa laga abuuray min nuuri muxamadin sala allahu alay slam ilaa alaykum dhegaysta idinka ambiyadii waxaa kamid ah aadam aadamna waa abkii bashariyadu nabi maxamed ka mid yahay aadamna nuurka nabi maxamed baa laga abuuray waa meeshay ka keeneen odaygii aabbahay iyo hooyaday iyagoo ishukaansanayaan anoo subxanyaa dhex maray wayba ku dhaleynaysa adoo noo dhex martay midna wuxuu yidhi ayaydaydii tobnaad anaa qabi jiray ayaydayadii tobnaad anaa qabi jiray waxaa kee ka keenay waxaan soo muuqashay nabi maxamed aakhiru zaman buu yimid aadam buu ku abtirsadaa aadam ka horna wuxuu sii maraa ibraahim ibraahim kadibna wuu sii maraa xatman nuux inta kale halaisku qabadso hadii la rabe saddexdabana uu ku abtirsanaye quruubta ka horeeyey kumayaalka sano isaga nuurkiisaa laga abuuray iyagaana dhalay nuurkaygaa lagaa abuuray adigaana i dhalay sheekada ma aragtaan khalqi macnaheeda waxaa weeye ambiyadoo dhan aday kaa ikhtibaaseen nuurkaaga cilmiga aday kaa qaateen laa min allaahi min maai abihim wa ummihim lagaama abuurin min nuurika lagaa laga abuuray oo maslada xaqiiqa muxamadiya nuurka nebi moxamed baa uunka dhan abuurka asal u awey ah isagay ka soo wada jeedaan masalada aakhirka waxay gaarsiisay uunka dhani waa hal nuur oo wejiyo badan yeeshay haye nuurkaana waa nuurka dunida maamula alxaqiiqa almuxamadiya wax walba maamusha uluhiyay halkaa ka gashay waxdat lwujuud iyo xuluul iyo itixaad meeshay ka timid halkaa wey waxaas wey waxaad ilaahay ku caabudayso ead aqriyayso markaan sabxada labaatan iyo toddobaad tago khuraafooyinka iyo beenta badan ee dhexda ku jirtana aan iska daayo wuxuu leeyahay shariicadeenu axkaam bay leedahay dhegaysta arkaanlislaamku waa imis shahaadada maxaa ku xiga salaada maxaa ku xiga soonka zakada iyo sawnka xajka xajka xaggee loo xajiyaa ma makaan loo xajiya mise qabriga nabigaa loo xajiya dhegayse wuxuu ku leeyahay ina ruyatii ina xajii wa cumratii ru'yatii rawdata almaqaami ina xajii aniga xajkayga iyo wa cumratii cumradaydu ru'yatii inaan arka weeye rawdata almaqaami beerta meeshii aad ku nagayd inaan arkaani xaj iyo cumra iah laa makaan i ahayn walaa kac baan ahayn walaa caraf baan ahayn walaa musdelif baan ahayn walaa minaan jirin xajkayga iyo cumradaydu waa meesha inaan arko ishaydu ku dhacdo xaj iyo cumro waan haystaa marka anu lama yaabin markuu nin wadaad ah nin suufiya soomaaliya soo xajiy annagoo arday jaamacad ka dhigana meesha afarta dilxije iyo haddii dilxija kuu bilato xujayda madiina inuu gudbaan looma ogola dhulka ku timaada ama jiddo ka degto bacd alxaji haadaa la leeyahy hadda waktiga ciriiriya waad ka daahaysaan way soo celiyeen show isaguba wuxuu u yimidba xaj uma soconina fiise xaj buu soo qaataye qabriguu u socday carafoon haddee khaymado lahayn oo kulul bay qoraxdu ugu dhacday markuu kululaaday ee meeshii qiiqii ku rafaaday bui ikhwaano wayna soo dhibeen anugu halkan bu uma soconin moogtahay qabriga nabigaan usoo xajiyey bu ninkaasi ninkan ay isku meel ahaayeen ina xajii wa cumratii ru'yatii rawdata almaqaami way ku qorantay waa sabxada labaatan iyo toddobaad kow ma joogo aan kaa boodboodsiiyo soddon iyo sideed igee soddon iyo lix toddoba markaan maraya waxaan marayaa ya nabi salam alayka ya rasuul salam alayka ya xabiib salam alayka salaawaatullah alayka soddon iyo lix bay ka bilaabataa intaa ka dambaysana u gudub soddon iyo sideed tag marka wuxuu yihi anta lirusli khitaamu salaam aley halkudhigu ya rasuul salam alayka ya xabiib salam alayka wey nina intan uu akrinayaa inaguna kooxda weynna halkudhigay qaadayaan ya nabi salam alaykaan qaadaynaa isna tan uu qaadaya waxaa lainoo qaadaya dhegaysa waa kamid أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من سعيري يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور يا راسي سلام عليك وقال maxaan akriyay waxaan akriyay aan ku macneeyo marka wuxuu ihi anta adigu lirusuli khitaamun ambiyada waa dhammaystirtay warkaa waa sax sawma ambiyada adaa ugu dambeeyey anta lilmawlaa shakuurun allana mid aada ugu shukriyaa tahay intaas sax wey laakiin maxaa ka dambeeya cabduka addoonkaagii yaa addoon loo yahay meesha warkaa sax miyaa nebi maxamed baa waxaa lagu leeyahay addoonkaagii addoonkaagii baana ma addoommo allah baan nahay mise addoommo ambiyadaan nahay cabduka almiskiinu addoonkaagii miskiinkaa yarju wuxuu rajaynayaa fadlaka dheeraadkaaga aljama alhafiiru ee weyne badan fiika adigaan qad axsantu dhanni malahayga ku wanaajiyey yaa bashiiru yaa nadiiru kii bishaareeyee degayow faakidnii ii gargaar wa ajirni ii badbaadi yaa mujiiru kii badbaadinayey min asaciiri naarta saciire ka badbaadiyow yaa kiyaasii gargaarahaygiyow yaa malaadii kaan magan galayow fii muhimaati umuuri arrimaha waaweyn billah alaykum hadaa shirkun am tawxiidun wakaa waxaad qaadaan markuu intaa ku akriyay hanaabi waad jidbaysan tahay adiga waad mirqaansan tahay yanabi saalam alayka ya rasuul saalam alayka ad ku haysaa sida wuxuu kuleeyahay faakitni waajirni ya mujiro min saciiri yanabi saalam maxaad u qaadaysaa intaad leeda qaadaysa ma xuuma nabiga inaad ku salido laakiin saligan waxaad camiraysaa nabi maxamed baan addoommo u nahay isagaa naarta dadka ka badbaadiya isagaa inoo gargaara isagaa la magan galaa wey waa intii sifaadkii xuquuqda ilahi lahaa wey waxa wey waxaad akhriyaysaan mawlidka ee lagu leeyahay nabigaa lagu sharfayaa nabi ma waxaa lagu sharfaa addoonnimadii ilaahay lahaa adaale in la yihahdo oo xuquuqdii ilaahay la siiye isagu intaa u dagaalami jiray ee intaa uula dagaalamay ilaah in loo khaalis yeelo safxada konton iyo sagaalaad baan haddana ku geyn in badan boo kale aan ka boodin qaybaha dambe waxaan u malaynayaa nadmiga iyo marka la gaaro ilahi subxana wa taala qur-aanka wuxuu inoo sheegay jinka iyo insiga wuu abuuray muxuu abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa halkan dhegaysa marka warkaa war ka duwan baa meesha yaalla safxada kontan iyo sagaalaad sadarka koobaad iyo labaad wuxuu leey hada nabiy ladi lawlaa jalaalathu lam yuklaq ilkhalqu laa jina walaa bashara isaga weynankiisa hadday ahayn jin iyo insi toon lama abuureen jinka iyo insiga rabbi abuurtay cibaado u samaystay oo insigu aadamaha kaba horreeyey oo ilahay baa quraan ku sheegay wljaana khalaqnaahu min qablu aadam ka hor haddana wuxuu leeyay nebi maxamed hadduusan ahayn maba la abuureen lawlaahu lam takruj dunya min alcadabi baan baan burdaha ugu tegi doonaa isagana hal warqaduun rogoo lixdan iyo kow tag haddana ereygu kusoo celcelin doona wuxuu leeyahay laa ilaha ila اllah muxamad rasuul allah rasuul اllah tacaalow bina nasطalix fabaabu الridaa qad futix wadaa lfu'aadi اladii bisayf اlhawaa qad jurix ayaa muddaci xubina daci ruuxa uma طarix tacalaq biahli اlhudaa waqul lilcaduuli اstarix alaa walii qalb min xubikum lii qalbu min xubikum calaa baabikum maa barix alaa ya nabiy lhudaa akisman bidikrika yaix alaa ya nabiy lhudaa nabiga hanuunkow akis waxaad u gargaartaa man bidikrika yaixu ay yasiixu ku dhawaaqaya innagana waxaan akrinaa salaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilahay baan gargaar weydiisanaynaa nabiguna markuu ibnu cabaas ila dardaarmay wuxuu yihi idaa sa'alta fas'al illaaha waida stacanta gargaar haddaad u baahato fastacin billahi halkana wuxuu leeyahay yaa nabiy alhudaa akifman bidikrika yasix intaa kuma dayne lixdan iyo labana waa ku soo celiyey alaa yaa nabiy alhudaa akifman bidikrika yalix ku celcelinaya u gargaar masalada hadda waxaad akhriyaysaan ikhwaani shirki baa buuxa markuu beytka lixdan iyo shanaad yimid isagana wuxuu leeyahay lixdan iyo shan allahuma صali عalى muحamed ya rabbi صali عalayh وsلم ya rabbi salli calaa muxammad ya rabbi salli calayhi wasalim intaa markii la qaado waxaa la qadaa kuwa la qaado kuwanaa ka mid a fi lxashri shaaficunaa muxammadu munji lkhalaa'iqi min jahannam fi lxashri shaaficunaa muxammadun xashriga laysuu keenay dadka naxda noo shafaaco qaadaya waa maqaamulmaxmuudka intaa run wey munji lkhalaa'iqi min jahanam khalqiga jahanam isagaa ka badbaadiya jahanamo dadka yaa ka badbaadiya oo iska lahoo maamula allah baa maamula mise ambiyaa maamusha markuu gabadhiisa faatimo ku leeya yaa faatimata binta rasuuli illaahi saliinii min maali maa shita xoolahayga waxaad rabta weydiiso laa ugnii canki min allahi shay ilahay waxba kaagama aftari karo kana wuxuu leeya yaa munji khalaaiqi min jahanam halqigoo dhan isagaa jahanamo ka badbaadiya horta waxaan akrina qaybi kuwaasaa kamida marka qaybtaas haddaan qaybahaasaan kaga bixi qaybahaas intaa haddaan kaga baxo qaybaha kale insha allahu tacaala takmiladeeda iyo qasaa'id kaleoo madiixa ah qiraa'aad aan ku samayno iyo masalada xukumku insha allah habeen danbaan dhamaystiri doonaa caawana halkaasaan ku daynayna wsal la ala sla subxanak allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka